beer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran rumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran kulan wacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye kusoo dhawaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa sabti axad ay soo gelayso taarikhdu waxa ku beegan tahay sagaalka bisha sagaalaad labaatan saddex iyo labaatan qodobada barnaamijkeena xog waraysi caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dad oo ciyaar daawanaya wada ay socdaan ciidan uu ku jiro marka beegsigana ujeedada shicibka looga daalimo ciidamada ayaa loo dan lahaa qarax loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo ciidanka booliska degmada dinsoor ayaa lagu soo waramayaa in uu waxyeelo xoogan uu kasoo gaaray dhalinyaro iyo sidoo kale dad daawanaya kuwaasoo ku socday goob lagu ciyaaro kubadda cagta maamulka degmada dinsoor ayaa ka waramaya qaraxaasi saameynta uu ku yeeshay degmada sidoo kale qodobada barnaamijkeena caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona geliyo maxaa yeelay anagu waa ciidan baan leenahay oo noo shaqeeya oo hareeraad taagan maxaa yeelay shacabkii baana ogol oo aan u adeegeynaa oo xoolahooda iyo maalkooda iyo wixii aan ka qaadnay aan rabnaa inaan dib ugu celino waa guddoomiyaha maanta lagu doortay degmada cabudwaaqi gobolka galgaduud cabdinaasir maxamuud xasan isagoo ka warramaya warqadii maanta ka soo baxday maxkamadda gobolka galgaduud taasi oo lagu sheegay isaga iyo saddex xubnood oo kale oo golaha deegaanka cabudwaaq ka tirsan in lasoo xiraa saate waxa uu sheegay in booliska degmada cabudwaaq oo amarkaasi lesi aysan awoodu lahayn in ay soo xiraan isaga iyo sidoo to kaleeto afartisaddexdii kale ee maanta maxkamaddu ay waaranka ka soo saartay qodobada sidoo kale barnaamijkeenna caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xiran yahay oo weliba ay soo gaarayso arrimo kaleeto run ahaantii qofka baniaadamka oo aada uga calool xumoonayo oo ay ka mid tahay inuu xanuunsan yahay oo ay ka mid tahay in loo diiday waalidiintiis inuu la kulmo oo ay ka mid tahay inaan maxkamadda soo taagin oo aan maxaanku yidhahda arrimihiisa xaaladda wariye maxamed ibraahim bulbul oo ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed ee ka howlgelaya muqdisho oo dowladda u xiranna waxaa lasoo warinayaa inay aada u daran tahay isagoona la sheegay in qoyskiisu ay la kulmaan loo diiday maxkamad in lasoo saarana sidoo kale waa loo diiday weriye faarax cabdi warsam oo ka mid ah suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa arrimahaasi nooga warramaya mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada gaalkacay ee gobolka mudugna caawa ayaa dabli hubaysan halkaas ay ku dishay barnaamijkeenna ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas qodobo kale xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan heestaasi gabagabada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhinaca farsamadu waa salaad anigu waa ayaanla waa mar kale iyo xog waraysi midabka gabdhaheena waxaa lagu tilmaamaa maariin casaan galay ama masciideed waana midabka ugu qorxoon adduunka walaalay midabkii ilaah ku siiyey waxaad kuwaysay ku heli maysid maqaarka oo aad iska fiiq khalqiga ilaahay oo la bedelo subxaanahu wa tacaalaa waa shay mamnuuca oo shareecada xaaraam ah jirka oo la bedelo iska daaya waxaa la diiday tinta oo madabkeeda la bedelo ayaa la diiday waa yaaba yaa yidhi caddaantaa ka qurxan madowga madowgaaga kaan rabin isanha meelmarin gebigebi ka dheer guriguri ku dulay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeenana waxa uu noqon doonaa qarax dhaliyey khasaare kala duwan ayaa maanta waxauu ka dhacay degmada dinsoor kaasi oo loogu talagalay in lagu waxyeelo ciidamada booliska degmadaasi ka howlgala hase ahaatee qaraxaasi wax waxyeelo badan uu kasoo gaaray dhalinyaro iyo sidoo kaleetaba ciidankii booliska halkaasi ku sugnaa iyadoona qaraxaasi lagu aasay meel u dhow garoon lagu ciyaaro kubadda cagta dad badan ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay gudoomiyaha degmada diinsoor ayaa uga warbixiyey idaacadda kulmiye isagoona sheegay in hadda qaar ka mid ah dadkii waxyeeladu kasoo gaaray qaraxaas la dhigay isbitaalka magaaladaasi lana tacaalaya xaaladooda caafimaad axmed cali aadan gudoomiyaha diinsoor waxaa u waramay wariyaheena axmed maxamed ibraahim kale meeshaan dhibka dhacay waxa uu ahay qarax oo maaragtay oo meel la geliyey mhm. ayaa lala deegsaday dad oo ciyaar daawanaya wada ay socdaan ciidana uu ku jiro marka beegsigana ujeedada shacabka looma dalin ciidamada ayaa loo dal lahaa kolley halista ay rabeen ilaahay ma ridin maaragtay waana laga badbaaday waa dhaawac keliya dhib kale ma qabo ilaah maandaxanto noo gargaaray annaga dulmi ma wadano khiyaanana ma wadano inaan muslim dhibnana ujeedkeena ma aha dad iska socda oo muslim oo qofa aan haysin ninkii wax udhigay de isagaa wuxuu ka helaayo ilaahna noo gargaara wax dhibakale ma jira ilaa maanta dhimasho ma jirto dhaawacaas keliya waay alxamdulilah eh, eh, waa maasantaa gudoomiyey khasaaraha guud waa imisa khasaaraha anaga dee meesha meel oo banaan bay aheyd magaalada gudaheeda ma aheyn waa meel xoogaa yar magaala ka rabaxsan ciyaar meel buni lagu ciyaarayo loo socday aheyd meel oo tug meesha magaalada dhexdeeda tuga marayo oo tuga markii tuga dhexdiisa loo geliyey adiga eh, muxuu ahaa khasaaraha waa shan qof oo dhaawac moogan wax kale aan qabna ilaahay abuuray kala malahan wax dhimasho ma jiraan wax kale cid kale wax ku gaartay kal male shantaa qof keliya oo ayaa dhaawac ah, ah guddoomiye dadka qaar waxay tilmaamayaan in khasaaro xoogan halkaas uu ka dhacay eh, dhimashada iyo dhaawacana la kala garin la-yahay eh, hadalkaas maxaad kaga jawaabi lahayd ilaahay masiibadaas ayaga insha allah ku rida ayaga ilaahay ayagaa kurida anaga dhib ma qabno ilaahay wuu noo gargaaray alxamdulilah anaga dhaawac baana gaaray cid kale wax dhintay oo qofka dhintay ma jiro shan qofaana ku dhaawacantay maaragtay isha wax kale oo hadda zaahir kale jira male dhibaato kaleo gaarana gaartay male wixii hadda dhaawac xalisa wiil yaro dhaawac xalisa ayaa jira haddii kaha uu dhintana soo sheegeynaa hadii uu jiran waan soo sheegen waana sheegen kaba baqayna oo de wixii baraaka ka dha laakiin eh, warxbatashiin iyo suxnaxushaa ka jira mooye wax dhintay kale hadda jiraan eh, garoonka kubadda lagu cayaaro eh, miyaysan ciidamo ka agdhoweyn oo ilaala ka haynin maadaama an qarax intaan laa-eg halkaas la geliyay aan aan isfahano muxuu ahaaye garoonka lama dhigin garoonka maaha wada garoonka aada oo la dhexmaro oo tugga gudihiisa la dhigay uma dhuwa garoonka ugu yaraan hal kilomitr ayaa udhexaysa garoonka meesha tugga ma ahan garoonka dhexdiisa ma ciidama jooga garoonka ciidama jooga hadii aan joogi waaba la geyn lahaa la dhigi lahaa ciidamo ayaa jooga oo waardiyeeya habeenkiina garoonka seexda ma jiraan marka hadii intaas way ka badnaan lahayd dhaawac ay noqon lahayd muxuu ahay hadii garoonka la dhigi lahaa way ka badnaan lahayd waxaad sheegtay in meel u dhow garoonka cayaartu ay ka socotay oo toog ku yaalay la dhigay miinada marba haddii garoonka ay ciidamo ilaale ka hayaan sidee marka meel u dhow oo tog ah loo dhigi karaa qarax aan isfahano aan isfahano garoonka hal kilomitr ayay isu jiraan togka iyo muxuu ahaay garoonka marka toga waa meel oo qashan badan oo fog way biyo mara waayo way qashi badan tahay marka geed hoostiisa miina maaha w miina weyn ma maheen waa bam hadii miina ay ahaan leed intaa matalkuna waa badnaayen haddii miina ahaan meesha waaba lagu baabi'i lahaa maaragtay tolka dhexdiisa la dhigay moogiye meel ciidan waardeeye oo ciidan jooga ma aheen waa meel iska tolka wada la maro oo weligeedna lama dhigin weligeedna lama arkin marka mararka kule haddi kadib insha allah waana ka taxtiri doona hadii ilahay raalka noqo waan gartay dadka dhaawacmay waxaa la tilmaamay in isbitaaladii loo diiday balse haatan ay dabiibayaan ciidamada atmis ee jooga diisoor eh, bal ka war arrintaasna <laughs> oo magaalada isbitaal magaalada ka yaalin marka oo mise magaalo kale waay diisoor maanay waa diisoor waa dulmi iyo dilandaamiyo ummadda lagu dilandaamiyeynayo oo dadka laisku diraayo oo war aan jirin waaye eh, isbitaalka isheeg waa la geliyey imtixaan saceed oona waa qaaday diyaarada u dalabnay waaba la qaaday xabara muqdisha loo soo wadaa garoonka waxaa loo geeyay diyaarada loo dalbay waa ciidamada iyo wixii dhaawac waa la qaaday hal qof keliya ayaa noo haray isbitaalka garaalo meeshan ku jira isagana hadda xaalada guud ee degmada waa siday magaalada boqolkii boqol way degan tahay waana nabad weligeeda nabad ay aheed ilaahna u mahadinaa wax dhiba kama jiraan ciidanta oo awalba isxabad waa wax garoon meel la geliyey oo si qasdan u dhacay waayo marka taasina hadda wax barobare anaga naga soo magaalada markaasna way degan tahay dadka nabad waayo nabad ay ku joogaanoo xaaladaas marka dee waxaa jira warxumatashiil soomaali way war badan tahay war si kasta loo fasiraya anaga dhibkaas ma qabno ilaahayna naguma rido maxaa dadka ugu baaqi lahayd dadka waxaan ugu baaqayaa soomaali weyn dhibka way u jeedaan soomaali ayadaa laisu soo diray inay islayso sababta isu leynaysana lama oga ujeeda iyo kajeedantato malaha laba qof isdagaasha waa la qabiil isdagaala waa jiraa laakiin waxaan la yaabanahay anaga cid cid la dagaashan ma arkaysid ummadii qarax baa loo dhigayaa meel kastaa la gelayaa waa lalaynaya ummadii eh, cid waxaan leeyahay ilaahay ha laga cabsado ummadda ha la badbaadiyo islaamkii ha dembiga oo intaa la gelaya la iska daayo ummadana ha iska taxdirto meelaha cadaawadaha la iska ilaaliyo oo raxmatarshiilka haleedahayale ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran barnaamijka xog horees aad degeysanaysaan kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imanayaa degmada cabdwaaqi gobolka galgaduud maanta waxaa lagu doortay gudoomiyaha degmadaas iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa iyadoona ay doorteen golaha deegaanka sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhaweeyey hase ahaatee maxkamadda gobolka galgaduud ayaa maanta warqad soo qabasho ah waxa ay u dirtay afartaasi xubnood ee ku sugan degmada cabadwaaq ee gobolka galgaduud iyadoona la faray taliyaha ciidanka booliska degmadaas inuu dadkaasi gacanta uu kusoo dhigo hase ahaatee gudoomiyaha maanta lagu doortay degmada cabadwaaq cabdinaasir maxamuud xasan oo la hadlay k ayaa sheegay in taliyaha booliska degmada cabadwaaq uusan awood u lahayn inuu qabto isaga iyo xubnihii maanta ay maxkamada warqada usoo jartay aada umaadsan tahay raadiyo kulme iyo wariyaha ah, ah, wareysanayaba waa idin maaragtay waa idin maaragtay taanadiinaya waraysigaan adiga yeelateen waa ku faraxsanahay waxa walaala waxa waaye um, khilaafkan waxuu jiray ilaa iyo intii um, muddo ahba khilaafkaasi sidaa uma jirin laakiin wuxuu u jiray in um, shaqadii oo city councilka ay ficiday maxaa yeelay markii la abuuray city councilkan markii la sameeyey sharciga city councilka wuxuu sheegayaa muddo bil gudaheeda ah. marka la aasaaso waxa uu laga rabaa in la qabto kulan kii ugu horreeyay oo kala fadhiga afar bilood ka bacdi baa kala fadhiga lagu furmay dee asbaabtii oo loo aasaasay meeshaas qodab baa la jebinayaa qodobkii oo tilmaamayay in muddo bil gudaheeda ah lagu furo halfadhiga wuu jabaya waxaa kaloo jabay in xeer hoosaad la sameeyo waxaa kaloo jabay in gudiyadii dowladaha hoose la dhiso gudiyadii hoose waxaa jabay in la dhiso guddigii joogtada ahaa maadaama guddi hoose uusan jirin gudi guddi joogtaana ma jiri karo laakiin saddex guddiga fulinta ah baa socotay oo hawlaha qabanaysay oo aan maaragtay dan iyo daaradba kala hayn in la dhiso eh, gudigii fulinka iyo gudigii hoosaadyadii muddadaasoo dhan waxaan isku eh, haynay in balkan eh, fadhiga la furo gudiyada la sameeyo oo xirxusaad la sameeyo sagaal bilood shan bilood todoba bilood kabacdi baa arrintaasi ay noo suurta gashay in aan furno kalfadhigii annaga oo breshar ku saarnay markaas kadib Ehm, furitaanka askal fadhiga la furay muddadii yartaayadu furnayd xeer ehm, hoosaadkii unbaa waxyaalo laga taataafay badina waa xirmay waktigu waa yaryahay oo labaatan casho waaye isagoo ehm, oo aan wakti muddaysan la xirin muddada la furayana aan dib loo balamin ayuu iska xirmay marka khilaafku horta saas uu usoo abuurnaa waxaa kale oo abuurnaa miisaaniyad ma lahayn oo lama samaynin miidaaniyada shuruucdka iyo shuruucdii lagu qaadi lahaa lama samayn lama samayn shuruucdii kale siyaasadeed ee maaragtay golaha deegaanku iska lahaa oo deegaanka iyo bulshada lagu dhaqi lahaa waxaasoo dhan waa saftood waayeen sababteeduna waxa waaye markii aan weydiino guddoonka maxaa ku dhacay oo loo fublaya wasaaradda aan haysatay kuleeyihin marka wasiirkiibaa wuxuu noqday nin u taliya ehm, colishii ehm, eh, city councilka waxaa ehm, xeerarka noogu sheegayaana in qodobka wuxuu tilmaamayaa in ay madax banaani ay haystaan shaksi qaanuuneed oo maamulka ah oo ay u madax banaan yihiin howlahooda shaqo haddii marka guddoonkii uu aqbalsan yahay in wasiirku ha qaban ha istaagin ha dhegaysan yeelin waxaan ay tahay anagoo dhan baa burburnay marka marka burburka anagu markii horeu saas ahaa markii dambena waxay gaartay in ka kala jabaan warihii aqlabiyad leh looga qaado xilkii waayahay warqadahan iska soo baxayaana waa warqadihii tirada badnaa maaragtay golaha diiwaanka wixii ka kacay eh, oo wasiirku isla markiiba wuxuu soo saaray markii laga qaaday mooshinka laga keenay oo xilka laga qaaday oo kalsoonida ay kala laabteen isagoon dhinacna weydiin dhinacna wareysan wuxuu ka dhigay waxba kama jiraan madaxweynedii ku-xigeenkii oo joogayna wuu aqbalay in eh, ay yihiin city councilku dad ayagu shaksiyadooda iyo qaanuunkooda iyo maamulkooda haysta aqlabiyadooda leh ayagu isxallin kara taasuu ku bogaadiyey marka ilaa ay gaartay in wasiirkii laga qaado xilkii eh, oo halkaas arinkaasi uu ku taagan yahay madaxweynihii dowlad goboleedkuna uu arintaas buriyo eh, conflict weyn oo galmudug dhex istaagana ay noqoto maadaama labadii eh, qof oo mas-uuliyiinta ay ah ugu waaweynaa ay arintaas isku khilaafeen annaguna waxay ahayd wax hoose oo local ah oo degmadanada nada keliya ku saabsan inay intaas gaartana maanaan raalli ka ahayn laakiin dhibku waxaa keenay wasiirka waayahay shaqadan ku saabsan dhismaha gola deegaan ma waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha mise madaxweyne ku-xigeen a iskale wasiirku waxa uu soo abla ablaynayay hore inta ka dambaysa haba yaraatee wax qaanuun ah oo u ogolaanaya sharciyad ahaan horta yaa ule horta dhisme wixii dhisma dhismaha ismahan ku yiri dhismaha dhismaha hore oo la dhisayay buu lahaa laakiin waxa ka dambeeya ma laha isagu sabab hadee qanuun oo madax banaan baan haysanaa waa madax banaan ya dastuur dawladaha hoose leeyihiin oo madax banaan oo ayagu isku maamulaan bay leeyihiin hadda dawladda waxaan marka cabudwaaq ma waxaa e, maamulo ee madaxweyne ku-xigeenka galmudug may wasiire ma maamulo madaxweyne ku-xigeenna ma maamulo way hoos tagaan way wada shaqeyn bay leeyihiin ayagaa ismaamula ayagaa waxay ka shaqaystaan waxyaalaha iyaga danahooda u ah oo jidadkooda iyo nadaafadooda iyo sbilicdooda iyo eh, maaragtay eh, canshuuraadkooda musiibaa ay ku qaadanayaan inshuura siyaasiga oo dhan ay u baahan yihiin iyagaa samaysta waxaan ku leeyahay galmudug soo kama tirsana federaalka dowladda soomaaliya soo kama tirsana baarlamaankeedu iyadaa ismaamulsha oo federaalka maamula sida baarlamaanka galmudug aysan u maamulin baarlamaanka federaalka ama wasiiradu aysan u maamulin wasiirada e, e, federaalku aysan u maamulin wasaaradaha oo galmudug aysan tanna sidoo kale u tahay waa saddex jabo oo kale oo kala madax banaan oo mid walbaba qaynuunkeeda ay isku dhaqdo ayadu hadday broblem ka timaado xalinteedana qaabka loo mariyo oo siyaasigaayoo fiican oo xalin hadday ayagu iskhilaafaan oo aad isu khilaafaan loo dhex marayo kala exasho ma ahan kala dhexgal maahan waa sida eh, loo dhex maro dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe siday isu dhexmaraan maraan way marka eh, maanta garoonkii diyaaradihii ayaa la xiray eh, ciidamo badan ayaa isku soo baxay oo gadoodsan waxyaabahaasoo dhan maxaa dhaliyay ciidamada garoonka wuxuu ahaa waxaa kasoo degi jiray jaad jaad kasoo degaya garoonka wuxuu lahaa tarayaal ay dadka oo ganacsatada qaaska ay samaysteen oo lagu dhex jiray kuwii baa wax iska bedel lagu sameeyey waxay lagu heshiiyey baa qaarkood ka baxeen sababtaasa ah waxay keentay khilaafkaas noocaasa iyadiina anaga xaliyay xalay baan xalinay waa dhamaynay wax dhiba kama jiraan barintana diyaaradda kusoo degaysa xalay unbay markii hadalka sheegeen oo aan ku baraarugnay baan xalinay Ehm, haddana waa caadi diyaarada ma jiraan wax maamulka anaguusan ogeyn afar qofood adiga ku jirto maxkamada gobol galgaduud waxay ehm, soo saartay waaran ah in lasoo qabto nilasoo xiro waxaana amarkaas la siiyey ehm, taliyaha ciidanka booliska cabudwa maxaa ka leedahay waxaan ka leedahay waa ku qoslayaa wax warqad ahoo iska socota oo aan qanuun loo marin oo xeer loo marin waaye eh, qofna looma yeeri karo oo maxkamada isigama yeeri karto haddaan firdambiyeed lagu hayn eh, aniga xasaanadan leeyahay gumiyaha degmada cabada qof aan ahay eh, in laiga yeero maxkamad oo waran la ii jiro qaanuunkana ma sheegayo akhlaaqdana ma aha waxay soo saarayna wax oo iska foray bay ahaayeen waxee maahan wax awood muu leeyahay taliyaha inuu ku xiro ama dhammaantiin idin xiro maadaama uu raacay amarka maxkamadda maya waxba awooda uma lahasaas taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed baa toos u xukuma laakiin gaar ahaan degmadana waxay ku leedahay saameyn gudoomiyaha degmada baa wax allaaliyo wixii degmadan ka dhacaya oo amnigeeda ku salaysan oo dharka ku bixiya oo maaragtay uu ka qaadanayaa shaqagelintiisa wax dhibaatana hadda lagama dhexayso aniga iyo taliyaha ee saldhiga waa wada shaqaynaa waa amarkaasna intuu qaato mma maaragtay uma hirgeliyo maxaa yeelay anagu ciidan baan leenahay oo noo shaqeeya oo hareeraad taagan maxaa yeelay shacabkii baan ogol oo aan u adeegayna oo xoolahooda iyo maalkooda iyo wixii aan ka qaadnay aan rabnaa inaan dib ugu celino dhismayaasha iyaga loo qabanayo oo loo hagaajinayo mashaariicdooda aan ku hagaajinayo marka shacabkii oo dhex aan dhex taagannahay cid bini aadan oo aan uga baqayn abtada uga baqayna ma jirto boliis baanaan ka baqayn maxkamad baanaan ka baqayn shaaqaynuunna maana jibin waxaan ka hadlaynaa waa siyaasad iyo local authority waay marka waa iska hadal waay waxaas gudoomiyaha maanta lagu doortay degmada cabud waaqi gobolka galgaduud cabdinaasir maxamuud xasan ayuu ahaa guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan barnaamijka xog waraysi ayaad degeysanaysaan k muqdisho uu idinkaga imaanaya dowladda federaalk ee soomaaliya muddo bil ku dhow waxaa u xiran wariye maxamed ibraahim bulbul oo kamid ah wariyaasha soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada muqdisho sidoo kale waxaa lasoo sheegaya in weriye bulbul uu ku dhex xabsiga uu ku xiran yahay sidoo kale waxaa loo diiday ayaa laleeyahay in qoyskiisu ay la kulmaan sidoo kalena maxkamad lasoo saaro arrimahaasona waxaa inooga waramay weriye faarax cabdi warsame sidoo kalena waxauu baaq u jeediyay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta arrintaasi wariyaasha soomaaliyeedna maalin dhaweed fikirkeedu fikirkoodu waa soo bandhigeen aniguna maanta waa ku biirinaya maadaama aan kamid ahay odayaashii saxaafadda haddeed arintaasi run ahaantii waanu ka cabanay dareenkaygana waa muujinay anagoo isku duuban oona hadda qof iyo keli keli aanaan u hadlayna waa tii maalin dhaweed saxaafaddu ay u banaan baxday aniguna saxaafadaas ayaanu kamid ahay weriyahaasi aada iyo aad baan uga xunnahay waana na damqaysaa xarigga bilaa sabab la-aanta ah ee uu u xiran yahay oo weliba ay soo gaarayso arrimo kaleeto run ahaantii qofka bani aadamka oo aada ku calool xumoonayo oo ay ka mid tahay inuu xanuunsan yahay oo ay ka mid tahay in loo diiday waalidiintiis inuu la kulmo oo ay ka mid tahay inaan maxkamada soo taagin oo aan maxaanku yidhahdaa arrimihiisa hadda ilaa hadda ay dabool saaran tahay oo ay ka mid tahay in xurriyadiisii la haysto oo maxaanku yidhahdaa shaqa maalmeedkiisa isagoo ku jira inta suuqa laga watay ilaa iyo hadda xurriyadiisa uusan haysan waxaasoo dhibaataana ma ahan waxaanu ka filinayna dawladda ma ahan waxaanu uga fadhinay dawladda saxaafaddu ceeb maahan waa mihnad ka mid ah mihnooyinka qabiil qadiimkaa ee dunida ee dunida maxaa ku leedaha ka jira sidaa darteed waxaan cod dheer iyo cod gaaban dowladda uga codsanaynaa anigoo ku hadlaya yoonka maanta dhammaan wariyaasha soomaaliyeed meel kastaba ay ka joogaan ama wariyaasha adduunka baan ku hadlayo waxaan daqiiqadan ku baaqaya kana codsanaya mas-uuliyiinta dowladda eh, haduu ahaan lahaa ra-iisul wasaare haduu ahaan lahaa madaxweyne haduu ahaan lahaa wasiirka sida gaarka ay u leedahay saxaafadda ah wasaaradda warfaafinta wasiirkeeda iyo dhammaanba maxaan ku yidhaha inta waxgaradka in wariyahaas arrimihiisa lasoo fargeliyo in wariyahaas haduu dembi leeyahay qofna sharciga kama sarreeyo oo waxa weeye waanu dambaabi karnaa oo maxaan ku yidhahda weliyaho dadka dambaaba ayuu ka mid noqon karaa laakiinse labaatan maalmood ayuu maanta sii maraya xarigiisu iyadoonan dawladda shaacin dembiga lagu haysto iyadoon maxkamad lasoo taagin iyadoo uu dacdaraysan yahay sharciga madaniga adduunyadana wuxuu dhigayaa qofka bini aadamka in maxaanku ku yidhaahday laba maalmood ama afartan iyo sideed saac ka badan aan loo haysan karin tuhun haduu tuhunkaas ku cadaadan ay tahay in maxkamad la soo taago hadduu ku cadaan waayana ay tahay in xorriyadiisa dib loo celiyo laakiin intaba hadda uma jeedno run ahaantii qofkaasi wixii intaa ka badan magdhow ayuu ku yeelanayaa dowladda ama shirkadda ama kabaniga uu xiraya marka waxaan leenahay ha la soo daayo maxamed ibraahim bulbul oo ilaa iyo haddaan bulshada soomaaliyeed iyo saxaafadda iyo wasaaradda warfaafintaba aan loo cadaynin inuu dembi leeyahay dowladdeena soomaaliyeed waxay ku jirtaa dowladaha dimuquraadiyadda habka la yidhahdo ku shaqeeya ma ahan dowlad dictatori ah sida dowladihii militariga ama kuwa maanta adduunyada qaarkood ka jiro waayo dowladda dictatorka ah waxaa lagu yaqaanaa inay qofka iska qabsato isla markaasna maxaan ku idhaahdaye dil aan muuqan iyo xabsi aan muuqan ay ku xukunto marka dawladeeda waxaan ka codsanaynaa in wariyahaas bilaa sabab la-aan la soo daaya ama bilaa dembi ama maxaan ku yidhahda dembigiisa ay maxkamada maxaan ku yidhaahdaye la soo taago iyadoo weliba loo fasaxayo inuu loo yaro la qabsado dembigiisoo cadna maxaan ku yidhahda banaanka la keeni karo lagana doodi karo waaya odayaashina saxaafadda iyo ururada ka jira ee dalka gaar ahaan muqdisho kale ma isku dayda inaad la kulantaan madaxda ugu sareysa wasaaradda warfaafinta oo aad la meel dhigtaan arintan wariyaha xiran cabdi naasir waad og tahay wadanku xaalad dagaal ayuu ku jiraa mas-uuliyiinta dawladdana dhammaantood waxay ka saareen ama ay ku mashquulsan yihiin xaaladda taagan ee ah in wadanku dagaal uu kula jiro maxaanku irahda al-shabaab run qaar baa furinta jira oo anigu aan la xiriiray balse ma ay hori doonto oo allaga naftarkayga odayaasha saxaafad ahaan tala midaysan ayaan iskula noqonaynaa kuna wada jirna hadda inaynu bal wajahno qaabka ugu fudud ama ugu sahlan ee dawladda aan ugula manaaqushan lahayn ama aan ugula doodi lahayn xarigaasi balse taa iyada ahi maxaan ku idhaahdaye waa ay noo socotaa wadankuse eh, saan kuu sheegayba dagaalba ku jira mas-uuliyiinta qayb ka mid ah waxay jiraan furimaha sida wasiir maxaan ku wasiir wasiirka hogeenka hormaalidood la hadlay oo ii sheegay inuu dhankaas u socdo waa la socotaa dawladii o dhan ee dhulsan mareeb guurtay maantana ay joogto meesha la yidhaahdo maxaas marka duruufahaas adag oo wadanku uu ku jira darteed ayaa waxyaalo badan ay noogu qabsoomi laayihiin waya faaraxow waxaa jirta wariyaha in la xiray oo laleeyahay isagoo goobtiisa shaqada ku sugan inta badanna waxaa dhacday wariyaasha in la xiriyo goobooda shaqada ku sugan ama hay-adaha ammaanka u yeelan xabsina ay geliyaan bilaa sabab taasi sidee u dhaawacaysaa badqabka wariyaha ka shaqeynaya muqdisho way iska caddaa jawaabtaasi waxay u dhaawacaysaa niyad jab waxay u keenaysaa inuu shaqadiisa inta ka fadhiisto dee maxaanku leeda hawlgab oo halkaas ka noqdo waxay u keenaysaa wadankan inuu warfaafin la-aan u ahaado waxay keenaysaa maxaanku yidhaahday in dhammaan mihnadan la yidhaahdo wariyanimada ama sideedaba isgaadsiinta la yidhaahdo meel kastabaa joogte in laga fariisto oo la iska naco ayay keenaysaa waxay kaloo keenaysaa dowladdeena inay u muuqato dawlad eh, dictatora oo u muuqato ayay noqonaysaa waxaa halkaas marka ka badanaya oo kasoo cusboonaan doona haddii dawladda iyo wariyaasha hillidii isku noqdaan in dawladii iyo saxaafadii uu dagaal ku dhex maro oo dawladii meesha wariyaheedii maxaanku yidhaahdaa iyadu ay eh, badqabkiis horseedi lahayd wanaagiis horseedi lahayd ama la shaqayntiisa ay kasban lahayd in hadda halkaas mucaaradad ay ka timaado dhex habka kabineed ee warbaahineed iyo eh, hanaan socodka dawladda waxaanu ognahay hadii sideedaba qoon qoomanka ka mida laskhilaafo qoonkii khilaafay inay nabad ku wada shaqaynaynin ama wanaag aysa ku wada shaqaynaynin waa mid iska cadoo banaan ka taala marka run ahaantii halkaas cabsi fara badan baan ka qabaa oo aan leeyahay mustaqbalka dhow ama dheer saxaafadda iyo dowladda maxaa kala qabsan doona haddii uu joogto noqdo weerarkan eh, maxaanku iraa cad oo wariyihii asagoon su-aalana la weydiin waxa ka xaaraanaya waxa u banaana aan la weydiin suuqa laga wadanayo dowladda maalmo dhaweed ajenday soo saartay ay leedahay yaan la garab istaagnin lalana shaqaynin dagaalada socda dartood ururka al-shabaab run ahaantii waxaad moodaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal way aqbaleen wariyaasha soomaaliyeed waxa hadda se lagu xiray ma ahayn arrimo la xiriira dhankaas waa shaqadiisii caadiga ahayd oo aan weliba ognahay in goorta uu ka shaqaynayay loogu yeeray wariyaha lagana codsaday barnaamijkaas socda inuu tabiyo kadibna ay dowladii daaqad dhexe kala booday marka waa mashkilo weeye run ahaantii maxaan ku idhaahday na dhaawacaysa nana niyo jabinaysa wuxuu ahaa wariye faarax cabdi warsame oo ku baaqeeyay in dib uu u helo xorriyadiisa wariye maxamed ibraahim bulbul oo muddo ku dhow bil u xiran dowladda federaalk ee soomaaliya xog waraysi ayaa degeysanaysaagacalkala lumiyo geedgeed maran lumiyo geedgeed ka baxay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeenna wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala somali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan washinta isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamanay u hub qaadanayo heegan baan u naho shabaab halistiisa jeeraan hufka siino habeen ledi mayno dharaar hadhsan mayno ohay nabadeennu si ay u hagaagto hoggaanka amarkiisa ayaan loo kala hadhine hurdada ka goco hadeer ku dhaqaaqa warkaaga waxaan u fahmay ayaay ayaay ayaay kasoo kacay hayaay ayaay kasoo kacay hayaay abdulwadiin weliba ku tabtay hurdada lama bogto horseed lama naste howlgalaay howlgalaay howlgalaa waar wallo weyne anna waxaan maqli jiray hurdaayow hurdaayow hargalay weeye ka toose war kalamaanay abwaan horaaba wuxuu yidhi hurdaseexad iyo naagadoon ma ahna hawsheene halgan iyo dagaal inaan galnaa way habboon tahaye nin walba u hayaan geedi dheer haaba qalabkaaga halgan baa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos hilimaahe hanahaaba nimaan halgamin ma habboone warkalamaanay war ma haysiine halganka khawaariijta lagula jiraa cadow badan buu leeyahay waxaana la kala gara weysan yahay dad siyaasiyiin sheegta iyo cadowgii lala dirirayey wakhti ay shirkoobeenoo wax isku darsadeenna la garan maayo sababtoo ah khawaariiju xil ma bixiso qarashna ma dhiibto shantiisaanay shirkowdayo iloo kaala shubashida shantisaanay shirkowdayo iloo kaala shubashida inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dadbay meeli bugtaa dad bay meeli bugtaa arbaawe beleda lacayrshe miyay ka bukaan eh. bahalka la reebe miyay ka bukaan eh. cadowga biraysan miyay ka bukaan war kalemaanay laftirkiinnaa bukow war la wadaa dalqas ka soo tidhaahdaane eh. dad baa soo baxay lala yaaban yahay oo cadowga aan ka cadowtinimo yarayn ambarane noo baarbaaro bayaanu caddee bayaanu caddeeye booli cuna habeen lowgiya tuuga war intii waxaa laydiin caddeeya adinkaanba sugayne la taliyihii madaxweyne farmaajo xildhibaan faarax macallin dawaare wuxuu yidhi xamaroo afar milyan linkudilna dawladda ma toosasho kanagay madaxweyne xasan shiikaa dalkii dhacay miyuu yidhi war qoondadii aan madaxtooyada ku lahaa waa layga jartay miyuu yidhi madaxweyne farmaajo fulay wadaniyow ahay miyuu ku celiyey wararta wallaweynay guriga farmaajo u dhisayseen weli ma qabyaa warwaaqlow goojacadda wallaweyn kuma yaala warkaan idiin dhammeeye baarax macallin wuxuu yidhi madaxweyne xasan shiikh wuxuu rabaa dalka inuu shabaab u gacan geliyo ciidanka xoogga dalkana waxaan ugu baaqayaa inay afgambiyaan intuusan waddanku afghanistaan oo kale noqon ay xukunka ka tuuraan kuna daysadaan waddammada afri afriku hadda afgambiyadu ka socdaan sababto awaad ah u jeediinu ninku dalka waa dhiibaya war faarax miyousan ogayn in hankoolkii horey u yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraley aryaadhaha faarax asaa khawaariij lagu xamahaaye waxaa la yidhi ciddaan sharci kaa celayn sheex aadmino aan lahayn shantaa leesaga dhaxsha xasanahee furuntaanba ku ogey war cabdulla waxaad ka tagtay askari dowlad iyo shacab sharwada umar kala harnoo eh. dagaalka shirkaan ku nahay war faarax la yaabi maayo waxaan maqli jiray eh. doka yeedh iyo dalaal mooye eh. intii damqashiyo damiir ba lahayd isku duubnidaa loo arag ayayaabaa sidaa weeye waar anigu faarax waxaan odhan lahaa halgambaa lagu jiray imkaba hurdow toos warbowi faarax xaggee wax ka arkahayaa war waxaa la yidhi wax dhanba dadweynaha qasheen oo qerxinayeene maantana qorshaan nooga yaalla aan qabyo ahayne qawaariij wax ninkii qabay ha iska qayliyo warabooguru wuxuu horuu yidhi eh. qarashka moogi qoombaxshee eh. qayladu waa qaran shabaab aryanaha war ma haysiine eh. beriga maxaas cali jayta dagaalka inuu hogaamihayo ballan qaaday yuusuf dabageedna waa ka duceeye war cabdullow yuusuf dabageed markuu ducaynayey shabaabka runjo geel ku joogsaday allah ka dhigo ma yidhi siiga biday allaha ka dhiga ma ku daray lax duqowday oo jiilaal ku raagay allaha ka dhigo ma yidhi aryanaha warkau yidhi ana idiin sheegaayee dhegayaasha cali jayta wuxuu yidhi waasnaqaanaa shabaab dagaalkoodana u daahdaahi maayo saacaddan hadda joognana inaan dhaqaaqaan diyaar u ahow yidhi qawaadhiijtana qalbigan ka waxyeelayni ow yidhi hadda cali jaytaa laga hor leexday iska xaaje gutee war cabdulow cali jayta wuxuu kaloo yidhi shabaab ayagoo tiro badanaan dagaalka ku bilownay laakiin maanta wax yaraa ka nool waana dhammaystiraynaa noh war marba cali jayta hadduu dhaqaaqay madaxa soo gooyaana lacag idinka siinaya ma yidhi waaryaan lagaaga horrayn aryaadhaha warkaan hayga dhex gelinay xildhibaan shambalolsho goobjoogahayna wuxuu waxa uu yidhi berga waa la heshiiye shabaab in la laayano aa lagu heshiiye sababtoo ah laga labadgeli maayo hadaan la laynin cali jaytaanna usha u dhiibanay intaynaan kalena ciidanka u hogaaminayaan ka mid nahay hadda war maa la wadaa deeqdaada ha u simin waranina waa ii jiray dowladnima jir dowladnima joog daacadii daacadii mahungowde war kalemaana war ma haysaane madaxweynihii hore xildhibaan sheekh shariifoo maanta baarlamaanka ka hor hadlay wuxuu yidhi ma codaya miyuu yidhi warsuma wallaahi miyuu bilaabay istob halkaa ma dhaafi kartid miyuu yidhi boorse faarugow suma wedo anashaanyeeray war kalemaana warkaan ha ku rafanine madaxweyne shariif wuxuu yidhi dagaalka lagu jiro waa in la galaa arbow dagaalka waaba lagu jiraa si loo gelahaya ma sheegay war ciidankii dagaalka ku dhinta hala baara ma yidhi waar ma hadduunbuu somalilan aqoonsaday war waad falantihiina madaxweynuhu wuxuu yidhi waan waanti aan dheer ku jiray aan dadka ehelkee diriray dhex fadhiyey waxaan ka ogaaday shacabka in laysku dirayo oo ay khawaarij ka dambayso oo ay dagaalka hurinayso oo ay beelaha u kala warramayso oo makri ay iyagu falkiyeen ummaddu isku dilayso oo aanay marnaba rabin inay nabadi ka dhacdo deegaanada soomaaliyeed xildhibaannadana waxaa waajib ku ah buu yidhi nin walba inuu beeshiisa dhex tagu kala celiyo sababtoo ah dadkii waa laysku dirayaa wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaan miyuu yidhi mow shariifkadama heeso war madaxweyne shariif waxaa kalou yidhi eh. marwe gabadha la yidhaahay u tartamaysa baarlamaanka adduunka eh. anigu waa u codeeyee ha loo codeeyo muuse bixi ma og yahay mow hadde adduunka ma codayso hayaay waar dowladda somalilan eh. maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbownimo waa markiise kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war waxaasoo dhan waxaa ka dambaysay maantoo kalena madaxaana furan <laughs> war goosaloobalkudhoregdafadaasmayleerey walaalkaha kiinwaaladoy tiidiye kale nimiya wal mu'jisile wad la aragi soomaaliyinoo nabad ha ka dhowtana wal ogaadi welitaasanan lahaa gaalkaaye dhahdiye oo doonfaar kerkerigiisan goradaasan baastakadhaha amao la aragi oo iyoona kirin lahayna kutan isku lahayna <laughs> doofaar doofaar dhaansaday dhammaatay warkalamaanay war ma haysiine tuulooyin badanoo ku yaala gobolka shabeellada hoose ma webigiiba ku soo fatahay war webi waa roon yahay nimankii khawaariijtaah ee dab ku qabtay degaanno badanoo ka hor lagu noolaana maanta waa gelgelin tuulooyinkaasina waxay kale yihiin dabaan madax maroodi ceelbaraf dhammaantoodna yaaqbari weynee hoos tagaan oo ka tirsan degmada wallaweyn igawallawalaweyn waa garanaya warada nimanka khawaariijta waxay ka maraysaa mutulgubtay mutulgubtay kama naxo war shabeellada dhex agaarka ma hadday beelaha isku dilaya oo guryaha iyo iskaguba iyo maqasha edagga ku jirta ayagana shabaabaa qoryaha dabka u soo dhiibaa la yidhi webiga jiinkiisayna u fafadhiyaanaa la yidhi laba maray soo dirayaana la yidhi jufe laba ka soo dilay dhahayaana la yidhi marka dadkan warka ka yeelaya ee isdilaya ma falan yihiin aryaadhaha samigay cabdulana waxau yidhi how geedkay gaalaan hala guubo guriyayaan laasingaabad geedkay gaalaan hala guubo guriyayaan laasingaabad war waxaa la yidhi xushmad kama dhex helo aadanaha qoon isxaasideeye soomaalaha isxaqiriddu waa kuu xigma xigaalaysigii baa ku dhigay meel xasaasiye xoog iyo aqoon iyo shabaabtoona male xeele xilli dheer hayn ciyaal aad u xayirrayde war loo xayirnaa maaya hadda kadib abaabulkii u dambeeyaa ka socda gobollada dhexe magaalada xarardheerana masaajid ku yaal kun qof dad ka badanaa ku tukaday jimcihii dhammaantoodna waxay isku raaceen inay dhaqaaqaan dhinacyada kale oo dhanna waa laga diyaar garoobay xasan shiikhna bartii hogaaminta u fadhiyaa qolaba marow gacanka kala hadlayaabaa la yidhi wuxuuna leeyahay baydhabaan u guuri lahaay iga soo afjaro waxa warwagogabiyey wuxuu yidhi ayaantii la doorteen kursiga imi hoggaankiisa waxaydaan ogayn baan arkiya yaabka amankaage argagixisadii oo dhibliye aayar wada naxday ummaddana dhex galay oo bulshada qaar isu ekeeyey inaan soo idlanaya anay waajibkay tahay halganbaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo dab dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa midkii qarannimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa weliba dhinac joogsanaynaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa sida dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa midkii qarannimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa weliba dhinac joogsanaynaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa

dhagrayaan dilaynaa markii dhisayaan ka weynaa markii dhisayaan ka weynaa markii dhisayaan ka weynaa oo oh, markii dhisayaan ka weynaa bulshada midbadhina u jeedo inaan isku soo dhawayno bulshada midbadhina u jeedo inaan isku soo dhawayno ayaynu ku dhiiranayna ayaynu ku dhiiranaynaa bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhowayno bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhowayno ayaynu ku dhiiranaynaa dalkeena dhooban ciimanka yaaliyo badroolka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhahobsanaya dhiiggiisaanbaneysanaynashisheeye u dhahobsanaya dhiiggiisaan baneysanaynaa dalkeenna dhooban daymanka yaaliyo badrolka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhoohobsanaya dhiiggiisaan shisheeye u dhoohobsanaya dhiiggiisaan banaysanayna shuruucday dhigteen dadkeenuna midkii dhoohaneen fahmaynin dhigtaan ugu sheegi doona kii kibir uga shuruucday dhigteen dadkeennuna midkii dhoohaneen fahmayn dhigtaan ugu sheegi doonaa midkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga

dadkow dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkiin dadkow dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkiin inuugu dhasha rabaa dhexdan u istaagi doonaa dhexdaan u istaagi doonaa ciidanko israacsan ayaa furayo diyaarsan dhammaystirayahay hubkoodu ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge wadaygan